يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان مركا نوع محان والد اسكو سنفي إيا اسكو باب iyo isku dawo iyo isku sabab maahan marka sixirku wuxuu ka mid yahay uun asbaabta waalida keenta mid ka mida maaha mid ka mida weeye ee waalli oo dhan looma nisbayn karo sixir يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وبعد إخوتي في الله dhammaan walaalahaya hor fadhiya iyo inta igala socota muuqbaahiyahaba waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa xalqadeennii ama fadhigeennii iyo labaatanaad silsiladdii inoo soo socotay ee aynu kaga hadlaynay daraasadii ku saabsanayd ee caalam aljin iyo waxyaalihii ku tacalluqayey ee inta badan asbaabteeda ay lahaayeen ama udubdhaxaadka ay u ahaayeen sida sixirka iyo jinka iyo wixii la mida iyo haddii alla yidhaahdo isha iyo ayaynu haddii alla ka dhigo halkii ka sii wadanaynaa darsigeennii ugu dambeeyey waxaynu soo gaadhnay inaynu qaybinno noocyada sixirka iyo wejiyada uu yeelan karo iyo inta qaybood ee sixirka loo kala abla-ableeyo ee loo kala dhigdhigo u dambayntii waxaynu qaadannay qaybinta ah sixirku raadka uu ku yeelan karo insaanka ama bini aadmiga la sixro raadka uu ku samayn karo ayaa wejiyo kala duwan loo qaybiyey ilaa iyo markaa waxaynu ka gaadhsiinay kow iyo toban qaybood oo sixirka ka mid ah waxaynu ka soo hadalnay afar qaybood oo noocyada sixirka ka mid a ah ayaa ku soo baxay casharadeennii hore waxay inoo maraysay casharkii aynu dul taagnayn oo aynu ka bilaabi doonno caawa in allahu tacaala sixirka ay u bixiyeen sixir aljunuun sixirka sababa waallida sixir aljunuun sixirka ee eh, waalida sababa ayaynu maraynay oo aynu caawa in shaa allahu tacaalaa aynu ka qaadi doonaa halkay inoo joogtay si adag baynu uga hadallay oo aynu uga warrannay sixirku inaanu awood badan iyo ta'hiir badan aadamaha dhexdiisa ku lahayn ila alqaliil intaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inagu tusinayo sida ilaahay subxaanahu watacaala uu inooga naxariistay inuu awoodda iyo maxaanku idhaha talada gacanta u geliyo naxariislaawayaal sixiroolayaal ah oo khalqiga siday doonaan ugu loo fara ilaahay waa ka badbaadiyey waxay wakaakibayaan iyo sixirka ay samaynayaan boqolkiiba sagaashan iyagu ku noqdaa inta badan wuu isku rogaa ama iyaga siday ugu talagaleen si aan hayn buu u dhaca waan ka soo warrannay aad baan taa uga warrannay si aa uga ilbaxdaan ama aa maxaanku idhaahdaa u fahamtaan sirta saaxirku uu wato iyo waahinnimadeeda iyo daciifnimadeeda saaxirku awood ma leh ilaahayna awoodda wuu ka qaaday waxaanuu ilaahay qur'aankiisa inoogu bayaamiyey walaa yuflixu saaxiru xaydu ataa innagoo qaacidadaa ka duulayna marka aynu sixir ka hadlayno waa in qalbigiinna aa gelisaan inaannu awood badan ta'hiirka caalamka ku lahayn sida cudurrada caadiga ah ee makhluuqaadka ku dhacoo kale masaajidka aan joogno ayaa dabayl xambaarsan hargabaa soo gelaysa inteenna meesha toogna qaarna waa qaadayaan qaarna ma qaadayaan xanuunka aa arkaysaanee faafaya ee koroonaha ayaa hal meel imanaya qaarna waa u nugul yihiinoo waa qaadayaan qaarna resistankooda iyo difaacooda waa adagayo ma qaadayaan marka hadday durri tahay iyo hadday nafci tahayba ilaahay qadarkiisa iyo qorshihiisunbay wax ku dhacaan marka sixiroolayaashu siday wax la maagaan ma wada noqoto waxyaalaha ugu badan ee hadimada geystaana waa waalida waalidu way noocyo badan tahay carabtuna waxay tidhaahdaa aljunuunu funuun waallidu waa fanniyaal badan bay leedahay nimba meel buu ka waashaa nimbo meel ayuu ka waalanayaa ninbaa xasuusta ka waalanaya ninbaa maamulka lacagta ka waalanaya ninbaa hadalka ka waalanaya ninbaa gacanta ka waalanaya oo inuu waxdiluun isku dayaya noocba nooc weeye marka nooc maxaanku dhaa waalidu isku sinfi iyo isku baab iyo isku dawo iyo isku sabab maahan marka sixirku wuxuu ka mid yahay uun asbaabta waalida keenta mid ka mida maaha mid ka mida weeye ee waalli oo dhan looma nisbayn karo sixir taa waxaan uga jeedaa marka aad doonayso inaad caddayso ama aada go-aan ka qaadato ruuxani miyuu sixran yahay mise ma sixrana waxaa lagama maarmaana marka hore inaad maanka ku hayso maxaa keeni kara waalida asbaabta waalida keeni karta maxaa ka mid ah haddii aada asbaabtii isticaabto oo aad xasuusan tahay intaasoo kays baa waali sababi kara waa suurtagal sidaad u waraysanayso qofkan xanuunsanaya inaad marba qayb iska reebto dabadeedna meesha ugu dhow ee xanuunka aad ka dayaysa ay marka dambe kuu soo baxdo laakiin qof kasta oo waalan haddii aad ku cabirto inuu sixran yahay wakhtigaad ka luminaysaa adiguna karaamadaad iska qaadaysaa marka haddaynu nidhi sixirku waalibuu keenaa waxaynu ku qasbannahay asbaabta waalida keentay inaan wax ka tilmaanno si aynu markaa u kala saari karno waalida sixirku keenay iyo waalida maadiga ah boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waalidu waxay ku timaadaa asbaab maadi ah waa hal ka mid ahuun asbaabta waalida sixirku marka waxaan horta istu taagaynaa si aynu u fahamno waalidan maxaa sababay inaynu qadar yar soo qaadanno asbaabta waalida qofka ku keeni karta ilaa dhowr qodob oo muhiim ah oo aan ka fursanaynin qofkan dhakhtarka ama ruuxan dabiibka ahi inuu maanka ku hayo ayaynu isdultaagi doonaa qofkan waalan ee aad aragtay waxaa muhiima horta inaad ogaato miyaa wax mashkeladihii ku furan tahay kahratu tafkiir baa laydhaa qofka haddii fikrado iyo mashaakilaad fara badan oo maskaxdu ay caabin kari waydo ay ku taagan yihiin waxay ku keeni kartaa inay maskaxdu radilficil soo celiso dabadeedna waxaa maalan aad tusaale u soo qaadataan gaadhiga marka biyuhu ka dhammaadaan kulayl buu soo celiyaa waxay yidhahdaan kuwan baabuurtu haydhka warkaa dilaaca haydhka warkuu dilaacinaya marka haddii mashaakilku ruuxa ku bato oo uu cid uula cawdana waayo oo ama uu iscabudhiyo oo kelidii isku gaar yeelo waxaa ah xaydhan yari inay kululaato dabadeedna ay isdhaaf noocuun ka mid mida ah ay ku keento kasratu tafkiir baa la yidhaah marka ruuxnan waalan ee laguu keenay waa inaad horta ogaataa ma xagga usradii iyo xaaskiiyo reerkay dhibi ka haysataa ma wax daynahoo uu iska xambaari kari waaye oo maxaanku dha qaadan waaya baa ku yimi ma geeri lama filaan ahoo qofuu jeclaa oo agtiisa qaali ku ahaabaa ku dhintay ma shilal kale ou ka baqanayo dacwaddeeda in lagu oogo ayuu ka fikirayaa oo uu u la'yahay maare u la'yahay ma dunuub buu galay uu isleeyahay hadday dadku kugu ogaadaan waad fadeexadoobaysaa mashaakilaadka noocaas oo kale ah oo weliba had iyo jeer tan ka baqashada dunuubta ku qaaditaankeeda da'yartaa u nugul dadka tiin ajiska ahi markay shilal galaan ay waalidkood ka qarinayaan ama ay dadka ka qarinayaan ee ay sheegan kari waayaan waxay ku keentaa mararka qaarkood inay hurdadu ka tagto waxay ku keentaa inuu cuntada ka go'o abataydku ka dhinto marka ay maskaxdii nasan weydana inuu isdhaaf ku hadlo markaa ruuxa marka hore waa inaad u tixgelisaa bii'ada ku xeeran bii'o ku keeni karta ama duruufta ku xeeran duruuf ku keeni karta inay maskaxdu qaadan kari weydo oo dabadeedna ay sidan door moodo beri baa waxaa la yidhi ninbaa dayn lagu lahaayo dayntiinuu iska bixin kari waayo niman buu la tashadayo wuxuuhi warniyo dayntaas oo aan qaadi kari lahay baan haystaae see yeelaa markaasay markuu ku yimaado qofkii kugu lahaa deynta iswaal mar hadaba dhigo markii uu ninkii u yimid buu heelelaystay waa iswaalay dabadeed ninkii markuu qancay iska tegey ayaa nimankii kaartida u dejiyey bay dhahan warreedha dee ninkii waa kaa qancaye haddaba maryahaaga iska xidho markaasaa wuxuu yidhi meelaan ka soo noqdo ma hayo <laughs> meelaan ka soo noqdo ma hayo sidiibuu waalli isyeelyeela markii dambena waalli rasmiyay ku noqotay ilaa ugu xusaadsadayee sidii ku noqotay marka qofkan dhakhtarka ahi waa inuu khibrad u leeyahay maxaa maxaanku idhaha qofka ku keeni kara ee fikir ah marka kasratu tafkiir qofku inuu aad maskaxda uga shaqaysiiyo culays badan ay saaran yihiin way ku keeni karaan inay maskaxdu kala kacdo qodobka labaad waxa weeyaan alkhawf min almustaqbal qofka oo mustaqbalka iyo ididayladii ka rajo dhiga mustaqbalkii nolosha oo ku soo madoobaada waxay ku keeni kartaa qofkaasi inuu amalku ka dhintiyo ididiiladu haddii qofka ididiiladu ka dhimatana qofkaas wuxuu ku keenaa inay muraayaddu wax noqoto laba meelood baa laga waashaa maskaxdii caqligao qalbigaah labadaaba waa laga waashaa oo maskaxduna waa li gaaray keentaa qalbiga iyo niyadduna waa li gaara ayay keentaa marka ruuxu haddii uu mustaqbalka ka webinayo oo warwar badani mustaqbalka uu kasoo ku soo fool yeesho oo daruur madow uu dareemayo nolosha uu maarayn kari waayo mustaqbalka uu isku mashquuliyo in badan bay ku dhacdaa da'yarta inuu isku mashquuliyo mustaqbalka dabadeedna uu guri isku xidho markuu mustaqbalka caabin kari waayo waxaa lagu odhanayaa inankii gurigiiba kama soo baxayo muxuu ka soo baxaa noloshii oo dhan baa weerar ku hayso wuxuu ku jiraa isdaragal iyo maxaanku dhaa siraac buu ku jiraa waxay yidhaahdaan gaaladu cudurka noocaasoo kale dibreshan bay yidhaahdaan qofku markuu mustaqbalka ka webiyo ama mustaqbalka uu ka warwarayo oo uu isku mashquuliyo masalada noocaas oo kalena albaabkeeda islaamku wuu ka ooday qofka muslimkaa taasna waa inaad mar walba maanka ku haysaa oo qofku haddii uu albaabka xidho oo uu soo bixi waayo oo uu feedhan waayo oo qosli waayo ha odhanin un waa la sixray sabab kaloo saddexaad baa jiri kara asbaab maradiya xanuunno qofka ku dhaca oo waalli keena baa jira xanuunnadaa inaad aqoon u leedahay xanuunnada waallida keeni kara maalan qofkii xanuun aanu filanayn baa lagu sheegay isagoo iska caafimaad qabu isbaadhay waxaa lagu yidhi aids baad qabtaa waxaa laga yaabaa inuu kaba dhigo qofka adkaysigiisunbay ku xidhan tahay asbaab maradi ah oo wiraahiya baa jiri kara asbaab maradiyo wiraasiya waxaan ka wadaa haddii hidde uu jiro xanuun hidde ah oo labada dacalu ka tafirmay midkoodun uu ka soo qaatay hooyada iyo wixii ku xeeran aabbaha iyo wixii ku xeeran haddii ay xanuunka waalida a ah qabi jireen waxaa laga yaabaa qofkaas isna inuu waalidii qaadi karo marka waa inaad ictibaar siisaa markaad qofka waalan waraysiga ka qaadayso inaad tidhaahdo ehelkiisa wax xanuunkan oo kale a ku aragteen miyuu jiraa walow ilaa awowgiisii labaad awowgiisa dambe ee intii la ogyahay abtiyaaladii ilma abtiyaaladii ilma adeeradii intaa caayladee ku xeeran ay isku jiiniska yihiin inaad ogaato bal inay cudurkan hiddo u leeyihiin marka aad ogaato inay cudurkan hiddo u leeyihiin albaabadii kaloo dhani way kaa oodmayaan marka waxaad la tacaalaysaa uun xanuunkani markaa kuu yahay ma sifilisba ma xanuunno kala marka waxaad ogaanaysaa xanuunkii inaad markaa maarayso ilaan wuu kuu soo oodmay waxaanad ogaatay xanuunkii inuu hiddo yahay albaabadii kale o dhan waad iska xidhay marka xanuunkaa hiddaa noociisa tix raacaysa dabadeedna wixii dawo ilaahay ku baray baad u qoraysaa waxaa kaloo ka mid ah mashaakilaadka qofka maskaxdiisa wax u dhimi kara alazamaat almaadiya dhibaatooyinka dhaqaale haddii ay xoog bataan dadku way waashaan wixii dulqaad yar oo dhammu ee aan faqriga u dulqaadan karayn oo dhani isdhaaf bay sameeyaan uskagay isku daayaan wax walba way haddii aan la yidhaahdo way nacaan qodobka afraad wujuudu nuqaadi اdacfi alshakhsiya qofku haddii uu ceeb u gaaro uu isku og yahay uu qarin kari waayo oo ay deedna taasi la shaacbaxdo waxaa laga yaabaa dadka kaftanka u nugul ama dacaayadda u nugul ceeb ay leeyihiin hadday joornaalistidu soo saaraan iyo saxaafaddu dabadeedna ay suuqa soo dhigdhigaan inuu ku waasho maalan tusaale yar haddaan idi siiyo gabadh baa maalan uuraysatay uuraan sharci ahayn way iska soo riday aakhirkiina saxaafaddaa daba gashayoo waaba la ogaaday inantii markay la ogaaday in la ogaaday waxaa laga yaabaa in dhaawac maskaxdeeda uu gaadho ay sidaa ku waalataba ay sidaa ku waalato waxaa aan idiin siinayaa kitaabaan maalin aqriyayay baa wuxuu ka warramayey inan ayaa mar allaaliya marka nin loo guuriyo ee habeenka gurigalka ay tahay unbay iswaashaa haw maradunbay tuurtaa dabadeed intaasoo nin baa laga furay maalintii dambaa nin aada u caqli badanoo baa u yimi gabadhii markay dee ninkii laga furay miyirkii usoo noqday aad buu u waraystay waraysigii wuxuu ku helay gabadhan inaani bikro ahayn gabadhan inaanay bikra ahayn ayuu ogaaday sheekhii wuu fikiro dadkoodiibuu u yeedhay gabadhii wuxuu ku yidhi xal baan kula raadinayaae mushkiladda waan kula xalinayaae isdeji ehelkeedii buu u yeedhay wuxuu ku yidhi inantan jin baa ku jira jinkiina waan wada hadallay jinkii wuxuu igu yidhi jidhkeeda meelaha maxaanku dhaa daloola ayaan ka baxayaa meel uun haddaad ii oggolaato indhahaan ka bixi laakiin haddaan indhaha ka baxo way indhabeelaysaa haddaad dhegaha ii oggolaato dhegahaan ka bixi way dhegabeelaysaa haddaan afka ka baxo hadalkaa ka tegaya haddaan farjiga ka baxo bikradnimadeedii baa suulaysa marka waxaan idinkala tashanayaa jinkii maxaan kula noqdaa waxay dhaha war bidkadnimadeedu macno ma lahee waxaad noo samaysaa farjiga ka bax ku dheh <laughs> haddaba kuu dhacday waayo haddii de indhaha uu ka baxo way indhabeelaysaa hadday dhagaha uu ka baxo way indhabeelaysa waxa weeye waa xubno xasaasiya marka waxay taasaa noogu hawl yaree sheekhow sidaa arrinta ku xalli inantii markaa wuxuu yidhi jinkii wuu ka baxay ninkii dambe loo guuriyey asturaad ba haysataa inantii soo maaha caadi ninkii waa loo sheegay waxa la yidhi wareedhe haddaad inanta waxuun ku saluugto arrintaasaa nagu timida dee ka warhaya mashkelad ma leh soo jinuuni kama bixin ma <laughs> mashkil marka <laughs> ilahay dembigeena ha dhaaf mashaakil qofku haddii uu haysto mashaakilaadkaasi waxay ku keeni karaan qalaq nafsiya ku keeni karaan qalaq nafsi ah ayay ku keeni karaan marka ruuxan dabiibka ah oo sikatriiska ah ama wadaadkan dadka dabiibaya inuu siyaabo badan wax u xeeriyay ku fiican tahay dhinacyo badan uu wax ka eego qodobka shanaad waa qodob muhiim ah waa qodob weliba casrigeennan iminka la joogo culays badan da'yarta ku haya iyo dadka qayilaba qodobkaasi waxa weeye cadamu tanaawuli اlfardi alqisط alkaafi min الnowm qofku haddii uu waayo xaddigii maskaxdiisu ay u baahnaydee hurdo ahayd haddii uu laasimo inuu nafta u diido waxay ku keeni kartaa waalibay ku keeni kartaa waatanay yidhaahdaan saamaleylka iyo habeenkaama tegin ay yidhaahdaan hadduu ruuxu habeenkii seexan waayo muddo sideedaba hurdada maalinta iyo hurdada habeenka waxaa nafaqo badan hurdada habeenka wajacalna alleyla libaasan wajacalna annahaara macaashan shaqadu waxay ku fiican tahay maalintii habeenkiina nasashada ilaahay ugu tala galay way og yihiin dadkan reer yurub ee aada u baadha dee nolosha bini aadmiga habeenkii oo la shaqaystaa inay qofka uga dhibaato badan tahay maalintii inuu shaqeeyo ruuxa ay habeenkii shaqada u dirtaan mushaharkiisa laba jibaar bay ka dhigaan habeenkii qofka shaqeeya mushaharkiisa laba jibaar bay uga dhigaan waayo waxay ogyihiin inuu cimrigiisa cunayo sanadkii walbaaba sanad labaad buu qaadanayaa waxaa laga yaabaa ruuxaasi markuu afartan jir yahay cimrigiisu lixdan jir inuu noqdo hadduu habeenkii shaqeeyo ou kaba badbaado waalida waxa kaloo muhiim ah hurdada sida iminka daraasaadka ugu dambeeyey ay sameeyaan hurdada habeenka qaybta hore thuluthu al-uulaa habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo meesha hore in laga seexdo oo hurdada la seexiyo nafta ayaa uga nafaqo badan qaybta dambe wixii labiyo tobanku markuu kala rogmado habeenkii saqda dhexe waa tan gaaladu lix saacadoodoo maalintii iyo lix saacadoodoo habeenkiiba israaciyaan marka waxay yidhahdeen maalintu waxay kala wareegtaa labiyo tobanka habeennimo ee amta iyo b amta sumay arag innagu haddaynu islaam nahay labiyo tobanka habeennimona waan israacinnaa labiyo tobanka maalinnimona waan israacinnaa laakiin iyagu laba aan isqaadanayn iftiin iyo madow bay isku sidkeen oo laba isku did ah bay isa saareen sida inooga dhaadhicinayeen inooga dhaadhiciyeen baynu la qaadannay markaasaa maanta haddaad tidhaahdo habeenka sabtida aynu isu nimaadno qof aad ku tidhaahdo sabtidu waa habeen dama soo maaha wuxuu ku odhanayaa maalinta jimcaha habeenka sabtidu soo gelayso saasaa iminka laynaga dhaadhiciyo ballanteennu ma xidhan ta haddaan la odhan habeenka habeenkaasi soo gelaya adigu calaayata xaal labiyo tobanka dambe habeenku markuu bilaabmo waxaa dabiiciyan qofka bini aadmiga ah ku bilaamaya riyooyinka mar hadday labiyo tobanku ay kala rogmadaan waxaa bilaabma riyada hadday riya bilaabantana macnaheedu waxay ka dhigan tahay maskaxdu haafan haaf bay u soo jeeddaa hadday riyo kugu bilaabanto waxay macnaheedu yahay maskaxdii shaqay haysaa aan loo baahnayn inay qabato marka habeenka qaybta hore hurdaa ku jirta laydhaha hurda dakar waa hurdada camiiqa ah ee maskaxdu ku nasato ay nafaqada ka hesho waa uludka hore habeenkii marka waxaa loo baahan yahay ruuxu inuu maskaxda nasiyo haddii la doonayo wixii sagaalka iyo meelaha ku siman sagaalka barhka ugu dambayn inuu seexdo faa'iidooyin badan baa ugu jira annowmu mubakir baa laydhaa indhuhu way nasanayaan nuurkooduna wuu laasimayaa hadduu qofku habeenkii wakhti hore seexdo maskaxdu way degaysaa oo way xasilaysaa waxaanu ka helayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nafaqadii uu geliyey wajacalna nowma subaatan markaa subaadka laguu sheegayaa waa habeenka wixii labiyo tobanka ka horeeya taasay naftu subaadka ka heshaa wixii ka dambeeya waa daal iyo rafaad iyo maxaanku idhaahdaa riyooyin isagoo jar ka dhacaya isagoo biyo la tegayaan isagoo dagaal ku jira oo cadow eryanayo dagaal unbuu wixii labiyo tobanka ka dambeeya haaliban bilaama markaa subaadka ilaahay uu siiyo maskaxdu waxay ku jirtaa wixii labiyo tobanka ka horeeya marka haddii qofku uu laasimo mar walba inuu habeenkii wakhti dambe seexdo waxaa imanaya inuu qofku khalaq ayaa ku bilaamaya khalaq waxaan uga jeedaa ee ah haddii aan yidhaahdo qofku inuu xanaaqiisu bato oo uu u qaadan waayo hadalka uu u sabri waayo shaqada uu u sabri waayo dadka la shaqaynayo oo dhan uu sannifo ereyga yidhaahdaan uu si kale u wanjalo dabadeedna khalqigii ay wada noolaayeen oo dhan uu ka takoormo ila waa ruux maskaxdiisii aanay miisaami karaynin mas-uuliyaddii ah eh marka ruuxu haddii uu waayo sadkii hurdada ee maskaxdu u baahnayd waxaa ku dhacaya in uu ikti'aab iyo dibreshan inuu ku yimaado in badan waxay culimmada islaamku idin odhan jireen ee eh, dibreshanku kuma dhaca dadka islaamka ah gaaladuu ku badan yahay run laakiin gaalada wuxuu ugu badnaa sistamkii nolosha iyo miisaankii nolosha oo dhan baa ka khalkhalay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam shan iyo toban shan iyo toban qarni ka hor wuxuu ina baray oo inagu yidhi haddaad salaada cishaa'i tukataan ha sheekaysanina iska seexda alxadiid bacda alcishaa'i makruuh in qofku uu sheekaysto ama uu saaman saamanlaylo bacda alcishaa'iga waa makruuh buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka annawmu almubakir hurdada oo wakhti hore la seexdo maskaxdana way ilaalisaa xasuustaadana way dhowraysaa degganaanshana waad ka helaysaa haddii ay hurdadaasi kaa yaraato habeenkii labaiyo tobanka ilaa maalintii labaiyo tobankeeda kale haddaad hurdo intii aad ka heli lahayd qaybtaa hore ka heli maysa haddaad doonto guriga sidaad doonto u madoobayso oo habeen habeen ka dhig ama meel iftiin oo cadceed soo jeedda seexo hadday maalinba tahay hurdada la seexdaa dhadhan weyn ma siileh marka qaybta hore ee habeenkii ruuxu hadduu yaraysto hurdadeeda xanaaquna wuu ku badanayaa ilaa marka dambe waali maratuura uu ka gaadho ilaa marka dambe waali maratuura uu ka gaadho lidaalik baa waxaynu u fahmi la'nahay ubadka maanta aynu gacanta ku hayno ee habeenkii aan seexanaynin ee labiyo tobankii ka dambe isdaaranaya ee habeenkaa shidanaya ee ama mobil ku soo jeeda ama internet ku jira ama wax kalaba ku soo jeeda iyaga iyo waalidiintoodu isma fahmayaan sababta oo ah ilmahani nasiinuu u baahnaa qofka weyni intuu u baahan yahay in ka badan ah dadka waayeelka ah hurdo yar baa ku filan laakiin dhallinyarada hurdadoodu waxay u baahan tahay siddeed saacadood oo habeenkii ah oo weliba qaybta hore ilmihii markuu habeenkii seexan waayo ee uu labiyo tobanka ama kowda uu seexdo ee iskuulkii iyo waxbarashadii iyo madarasadii laga rabo inuu lixda u kaco ee hadhow macallinkii uu u tago ee uu miiska ku dul seexdo ee laba saddex maalmood casharkii hurdo ku dhaafo hadhow isku xidhkii duruusta way ka kala lumaysaa waayo casharkii shalay la soo dhigay wuxuu miftaax u yahay casharka maanta la dhigaya soo maa ilmihii shalay wuu hurdoo miiskuu ku hurday maantana wuu hurdaa miiskuu ku hurdaa marka casharkii macallinku labadaa maalmoodba uu inankii ilmihii yaraa ka seexdo macallinkii iyo ardaygii waxay isu noqonayaan bisad jiir waalidkiina warba kama hayo ilmihii wuxuu noqonayaa uun dhagax meesha iska yuurura waalidkii wuu ka cabsanaya oo iskuulkii ma tegi karayo ma odhan karo macallinkiina halkanuu canaan ku hayaa marka waa maxaanku dhaha hashii laba midigluhu garaaceenee la sheegi jiray oo kale ilmihii siduu markaa mar walba uu isu cilkaambinayo ee imtixaanaadkii mar walba uu dhacayo ama c ama d uu keenayo hadhow waxay keenaysaa inuu waxbarashadiiba ka qanco hadhowna waalidkiiiyo isagii ay kala dhintaan waalidkiiiyo isagii ay kala dhintaan ilaa marka dambe marka la dayriyo oo noloshaba ka dhacaba hadduu doono oo mukhaadaraad bilaabo hadduu doono carruurtan yaryar waxaa mukhaadaraadka iyo fursaddaa siinaya waxa weeye waa jaaniskan maskaxdoodii ay nasiinada u diideen dabbay ku shidayaan kuwa qayilana waa la midoo habeenkii ma seexdaan habeenkii markay seexan waayaan ee haddana mukhaadaraadkii u raaco waxaa laga yaabaa xanuun hiddo ahaayoo waalli ahaa oo isagoo afartan jira ku soo bixi lahaa inuu labaatan jirkiisa ku soo baxo oo isagu ku soo dhufto xadhigga marka waxay u baahan tahay in maskaxda xaqeeda la siiyo sidaa darteed ayaa shareecadeenna islaamku inooga warrantay inay nafteennu xaqi nagu leedahay wa ina linafsika calayka xaqa waxaa dhacday zamankii rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamuhu calayh nebigu waa kii walaaleeyey saxaabigii la odhan jiray salmaan alfarisi iyo wuxuu walaaleeyey abudardaa radia allahu tacaala canhuma waardaahuma salmaan alfarisi makuu ka yimi marka muhaajiriintu markay waddanka ku cusbaayeen mid muhaajira iyo mid ansaariya buu walaaleeyey wayse soo booqdaan mar walba oo laba ninoo walaalaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa salmaan alfarisi wuxuu u yimi gurigii abudardaa wuxuu arkay sawjadii abudardaa oo aad iyo aad iyo aad diifi uga muuqato oo noloshii oo dhan ay ku culus tahay markaasuu kuyi maxaa kugu dhacay markaasaa waxay ku tidhi aquuka abudardaa laysa lahu xaajatun fi اddunya walaalka abudardaa noloshan adduunyada maaraynteedii oo dhan dankama leh wuu fahmay markaa habeen habeenada ka mida ayuu soo booqday salmaan abu darda gurigii bay labadoodu wada seexdeen salmaan alfarisi wuu seexday abu abudardaa baa markay tahay tobankii habeennimoba wuxuu doonay inuu salaad u kaco warsi war naga seexo markaasuu haddana labiiyo tobankii u kacay war naga seexo markaasuu haddana labadii u kacay warse seexo markii cabaaro afartii barhkii meelaha ku dhowdahay ayuu hadda ka caddaba iminka salaatuleilkaaga u kac dabeedna abudardaa uu la hadlay abudardaa buu la hadlay salmaano wuxuu yidhi inna lirabbika calayka xaqan wa inna linafsika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan faacطi kula dii xaqin xaqahu rabbigaa xaq buu kugu leeyahay si sawjadaadu xaq bay kugu leedahaasi naftaadan iyana xaq bay kugu leedahaasi haddaad naftaada xaqeeda duudsido iyana waxay kugu noqonaysaa faras jumuuxo eh, xakama goysa ma qaban karaysid markaad adna cadaadiso cadaadiso cadaadiso marka dambe sida fulgaanahay qarxaysaa hadhow meel aanad waxba ka soo qaban karayn marka ruuxa muslimka ah horaa loogu tababaray inay qayb ka mida tahay hurdadu nolosha qayb ka mida hurdadu inay nolosha qayb ka mida tahay aad baa laynooga warramay marka waxaa nasteexa ahaan aan odhan lahaa waalidiinta ubadkooda habeenkii markay tahay sagaalka iyo wixii ka dambeeya inay internetkana ka bakhtiyaan moobiladana ay ka qaadaan oo ay ubadku waa iska tiin eji isma maamuli karaane habeenkii brogaraamka hurdada loo ilaaliyo sidaad cuntadooda ugu ilaalinayso ee aad maalin oo dhan ugu saranteed ugu soogan tahay inaad caafimaadkooda iyo mustaqbalkoodana uga fikirtaa waa waajib kugu ah marka caruurta habeenkii waa in loo ilaaliyaa jadwalka hurdada si ay kaaga yani kaaga baxaan oo ay kaaga hormaraan laakiin hadhow waxay noqonayaan unkii uu muuse eh, cali faruur sheegay ou lahaa abaydin gadhla baan hayaa ama idin garh leh isagoo garhla buu masaasad wax ku cabay da-da maanta joogta garhna waa leeyahay ooya masaasadisiina waa ku leeyahay maxaa ugu wacan dee internet iyo maxaanku idhaahdaa eh, eh, soo jeedka habeenkii ayaa korninkii maskaxda da wax u dhimaya marka baaraka allaahu fiikum xaqa caruurta qayb bay kama tahay ha loo ilaaliyo jadwalka hurdada marka waxaan uga socdaa haddii ilmihii uu xakamo goys noqdo oo aad waali lama filaana ah aad ku aragto bal jadwalka noloshiisa dibu raac inta aanad ama wadaad u geynin ama aanad dhakhtar la doonanin adigu horta guriga wixii waajibkaagae xalkaaga ah ka soo bax wixii aad xallin karto cidna ha kula eeranin waxaa kaloo ka mid ah qodobka lixaad ee asbaabta waalida ka mid a ah, asbaabta waalida keenta waxaa ka mid ah الاكثاar min اlmuنabihaat alإkثاar min اlmuنabihaat qof ama ruuxu haddii uu aad u isticmaalo hurda duuliyayaasha waxyaalaha hurdada duuliya hadduu aad u isticmaalo aakhirka waxay ku keentaa inay maskaxdu fadhiisan weydo munabihaadka maxaan ka wadaa bunkaa ka mida bunka haddii qofku aad u isticmaalo ma seexanayo hurdaduu ka duulinaya waxaa ka mid ah waxyaalahan soodhaha leh kookaha iyo wixii la mida iyona hurdada way duuliyaan <coughs> waxaa ka mida qaadka qaadku hurdada wuu duuliyaa weliba qaadku wuxuu la sii dheer yahay sun aada iyo aad u halisaba la socoto d d t baa lagu buufiyaa d d t waxay ta'hiir badan ku yeelataa xubnaha ugu muhiimsan jidhkeenna hadday beerka tahay hadday babbada tahay hadday keliyaha tahay hadday wadnaha tahay hadday maskaxda tahay shantaa xubnood ee muhiimka ah oo ay u dheer tahay qaybtan dheefshiidka qaybta dheefshiidka xiidmuhu isku maraa baxcaleyntiisu marka uu qofku liqliqo dabadeedna calooshu waxay qaadaysaa calool istaag baa ku imanaya hadduu calool istaag yimaadana waxaa ka dhimanaya xiisihii cuntada ilan meeluu mariyo ma hayoe xiidmihiina ma nuugi karayaan nafaqadii jidhka marka qaadku waxa weeyaan maadada iminka ugu badan ee dalkeenna waalida ku keena boqolkiiba siddeetan ama sagaashan haddaanay ahayn waalida dalkeennu waa qaadka weeye sababtuna waxa weeye suntaa ku jirta iyo saamaleelka habeenkii mid baa jira isna munabihaadka ku jiro hadda lagu soo biiriyo laakiin aan aada loogu baraarugsanayn waxa weeyaan moobilka habeenkii haddaad daawato habeenkii haddaad moobilka daawato ilaa iyo wuxuu hurdada kaa duulinayaa shan iyo afartan daqiiqadood hurdada dib u soo qaban maysa haddaad sagaalka maalan adoo sariirta saaran aad moobilka daawato ama tobanka adoo sariirta saaran aad moobilka daawato wuxuu keenayaa inuu maskaxda uu ka duuliyo hurdada waxaa ogtihiin tihiin moobilku wuxuu leeyahay wax la yidhaha radiation radiationkaasi waa nooc kamid ah fallaadho baxaya hirar baxaya markay indhahaagu qaataan waxay ku dhacayaan maskaxda maskaxduna waxay ku shaqaysaa electric bay ku shaqaysaa current bay ku shaqaysaa ilaahay uu inoo abuuray wadnaha iyo maskaxduba fariimahooda waxay ku diraan waa electric tusaale yar haddaan ku siiyo <coughs> waxaad maqashaa dadka qaarkood markay wadnahoodu uu hoos u dhaco awooddiisu waxaad maqashaa bayteri baa lagu rakibay marka bayterigaa lagu rakibo bay awooddiisu kor u soo kacaysaa macnaheedu waxa weeyaan bayterigii wadnaha ee rabbaaniga baa falaadhay dabadeedna mid maxaanku idhaha sanaaciya baa lagu caawinaya <coughs> baytariguna da wuxuu ka samaysan yahay waa electric buu bixinayaa positive iyo negative marka bayterigaa marka lagu rakibo waxaa lagu odhanayaa bayterigaasi shan sannadood buu kuu shaqaynayaa intaasoo sannadood buu kuu shaqaynayaa baa lagu odhanayaa marka maskaxduna waxay ku shaqaysaa electric bay fariimaha isugu dirtaa marka fariimahan maskaxdaada ku dhacaya baaraka allaahu fiikum waxay hurdada ka duulinayaan maskaxda iyaga oo carshacarshaynaya electrigii maskaxda deedna waxaad u qaadanaysaa sidii ruux kafee cabay ama ruux haddii aan la yidhaahdo shokolaad cunay shokolaadkuna waa ka waxyaalaha munahbihaadka ah ee hurdada duuliya shokolaydhka kaynu nidhaahno isna waa ka marka ka ahaan ruuxu markuu sariirta tago yuu isticmaalin daawashada mobailka ama internet ha noqoto ama facebook ha noqoto ama eh, maxaanku dhaa kuwa kale dee la daawado ha noqoto eh, waxaa kaloo kuula mida ah dee t ga in markaad seexanayso nusa saac ka hor waa inaad iska baktisaa waxa kan moobilka ku hadalkiisa waxoogaa isagu waa ka latifan yahay laakiin kaa hirarka aad indhaha ku dhufanayso ayaa mashkilad badan ku keenaya ruuxa marka xaaladahaasoo dhan waa inaad maskaxda ku haysaa qof waalan markaad aragto sababta keeni kartee maadigaa ah, marka hore waa inaad taqaan qofkii qaad ma cuno habeenkii wakhti fiican buu ka seexan jiray wax dhaqaaloo burburo ku yimi ma jiro asbaabta aynu sheegnay oo dhan wuu ka caafimaad qabaa markaasaad go'aan qaadan kartaa inaad jihadii sixirka ula kacdo oo ciddii aqoon u leh markaa loola tago haddaba ama sixir ha noqoto ama xanuunada maskaxda ku yimaada ee waalida keenaba ha noqotoe dawooyin bay leeyihiin dawooyin cudur aan dawo lahayni ma jiro sida nebigeennu inoo sheegay ila saam geeri mooyaane ah, ila saam walharim qofka marka unugyadiisa jidhku ay daalaan u gaboobo wuu dee markaa xal ma leh Eh, hadii alla ka dhigo haddii uu maxaanku idhaahdaa geeri dee markaa cudur geeriyaadna uu yahayna lagama kaco waxaa la soomaalidu waxay tidhaahdaa saddex lagama kaco cudur geeri iyo gardarro garab iyo gaajo guri og gurigaagii waxba ma yaallaan waanad gaajoonaysaa jeebkana waxba kuuguma jiraan way ku dilaysaa soomaad garan markaa cudur geere og lagama dawoobo saam baa la ydhaha af carabiga haddaba haddii qofkii uu xanuunsado ama sixirba ha waalo ama xanuunnada asbaabtooda wax ka tilmaannay ku waashee adwiyaa jirta nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min daa'in ilaa wa anzala macahu dawaa cudur ma jiro ilaa haddii uu jirana raxmatan lilaahi tabaaraka wa tacaala caafimaad wixii lagu dawayn lahaana ilaahay wuu soo raaciyey calima man calim wa jahila man jahil dadku bay aqoontooda ku kala xidhan tahay ninna waa fahmaa ninna ma fahmo marka waxaan u soo dhaadhacay inaan in yar isdul taago waxyaalaha lagu daweeyo xanuunada tan hadday sixir tahay ama hadday jin tahay ah, maxaanku dha waalida kale caadigaa ah tahay asbaabaha lagu daweeyo wax ka mid ah ayaan in yar isdultaagi doonaa way jiraan dawooyin maadi ah oo aan carabka marin doona casharadayda dambe waxaase jira dawooyin ka dhow oo haddii aan la yidhaahdo dhirteenna ilaahay uu inoo dhigay ee ilaahay ina siiye subxaanahu wa tacaala ee aadka u faraha badan qaar ka mid ah ayaa iyana jira marka waxaan in yar isdultaagi doonaa geedkii haddii aan yidhaahdo fadhigeennii ugu dambeeyey aan ka hadlaynay geedkii aan fadhiga ugu dambeeyey aynu ka hadlaynay oo in badan dibad iyo gudaba layga soo weydiiyey eh, ayaan casharkeenna ku soo khatimi doonaa inaan wax yar ka tilmaamo haddii ilaahay ka dhigo eh, geedkaas eh, haddii al la yidhaahdo xanuunnada maskaxda aad buu u anfacaa waan idiin soo wada haddii al la yidhaahdo xanuunnada maskaxda aad iyo aad ayuu u anfacaa geedkaasi waa geed dalkeenna aada iyo aada ugu baahsan mashriq iyo maqribba waana geed manfaco badan le sidaan idinka warramay waana geed eh, haddii aan la yidhaahdo khuraafaad badan eh, haddii aan la yidhaahdo laga sheegay oo aan maalintii hore aan ka waranay marka geedkan magaciisa caalamiga ah oo haddii aan la yidhaahdo loo isticmaalo waxay yidhaahdaan ashwajanda ashwajand ayay yidhaahdaan waa magaca guud ee gaal iyo islaamba u yaqaaniin ashwajand bay yidhaahdaan carabidu magacyo badan bay iyagu u yaqaanaanoo waxay qaarkood yidhaahdaan xabulkaakanj xabulkaakanj waxaa kaloo yidhaahdaan cabcab cababna waa yidhaha cabab oo laba ba'aad keliya iyo cabcab allahu allahu allahu waa laam iyo ha iyo waaw magacaana wuu leeyahay waxay kaloo yidhaahdaan alfuxuula hayra mustaqila fi اlwaطn اlcarabi alfuxuula hayra mustaqila fi اlwaطn اlcarabi muxuu macnihiisu yahay waa baarqabka <coughs> baarqabka aan laga faa'iidaysan dalalka carabta magacaasay carabtu la baxday baarqabka dhirta geedka ugu baarqabsan geedaha een haddana carabi ka faa'iidaysan magacaana way yidhaahdaan magacaana way u yaqaaniin geedkan qaybtiisa manfacada lihi waa xididka waa xididkii islaamuhu u soo saari jireen caruurta dhallaanka la odhan jiray geed dhallaan bay yidhaahdaan waxaa kaloo la yidhaahdaa geedkan guryo waynu nidhaahnaa guryoonna waynu nidhaahnaa magaaladeenna hargeysa meel aanu ka bixin daafaheeda maan araguu ka wada baxaa guryoon baa la laakiin qaybta manfacada lihi waa xididka weeye qaybta manfacada lihi waa xididka xididkaa markaad la soo baxdo waad googoynaysaa ama waad tumaysaa waad qallajisanaysaa markaad qallajisato sida shaahaad u cabbi kartaa sida shaaha ayaad u cabbi kartaa qadarka aad ka qaadanaysaa waxa weeyaan saddex garaam ilaa iyo toban garaam inta udhaxaysa saddex garaam ilaa iyo toban garaam ayaad koobka shaaha a ku darsan kartaa ama biyo baylaho islaba rogayaad ku daraysaa deedna markuu qaboobaad iska cabbi waxaa kalood ku samayn kartaa saddex garaam ilaa toban garaam ayaad caano la kerkariyey baad ku daraysaa intay caanuhu diiran yihiin caanahaana malab baad ku kordhinaysaa caanuhu intay doonaan ha kuu la koob laba aad dabka saarto yaro diiran oo markay kulul yihiin baad ku daraysaa saddex garaam ilaa iyo toban garaam dabadeedna waad cabbaysaa geedkaa markaad cabto wuxuu ku siinayaa hurdo aad iyo aad iyo aad u macaanoo nafaqo leh ayaad ka helaysaa maskaxdana wuu dejiyaa dadka maskaxda wax ka qaba ilaa lix bilood baa loo wadayaa habeenkii hal mar buu cabbi aroortiina hal mar buu cabbayaa waxa kalood samayn kartaa subagga waa lagu shiilaa subaggeenna caadigaa intaad xididka soo goyso baad ku shiili kartaa saliid saytuunka waad ku shiili kartaa saliiddeenna sinsintana waad ku shiili kartaa marka aad saliiddii ku shiilato ama aad subagii ku shiilato qaab baa jira marka loogu shiilayo saliidda ama subagga geedkii markaad googoysato ayaa waxaad soo qaadanaysaa digsi biyo ku jiraan digsi biyo ku jiraan ayaad soo qaadanaysaa dabkaad saaraysaa isagana weel aan caag ahayn ayaad subagii iyo ku ridaysaa geedkii dabadeedna biyihii dabka saaraa ayaad sii dhexdhigaysaa heer aanu biyuhu soo gaadhi karaynin weelkaagan afkiisa waxaan ka wadnaa in maadooyinkii fitamiinaadka ahaa ama manfacada lahaa haddaad dabka toos u duldhigto wax badan baa dhimanaya laakiin marka uu kulaylka biyuhu ay kariyaan geedkii iyo subagii isku jiray ama geedkii iyo saliiddii isku jiray manfacadii aynu ka rabnay ma dhimanayso marka waxaan ka wada haddaan si kale ku idhaahdo geedka saliidda aad ku karinayso toos ha u duldhigin dabka waa inaad weel biyo ku jiraan ay kulaylka siiyaan geedka iyo saliidda isku jiraan saliiddaa aad karsatay ilaa nusaac saacad ha kuu saaraado dabka markay biyaha sa aad u dhex dhigto markaad ka qaadato habeenkii madax ilaa mijo waad ku duugaysaa marka aad jidhkaaga ku duugto dhammaan dhammaan wixii daal jidhkaaga hayay oo dhan way ka baxayaan haddaad romatism ka cabanaysayna ood dhowr maalmood sidaa ugu waddo duugitaanka habeenkii aad geedkaa isku duugayso aad iyo aad buu xubnahaagii aad haddii alla yidhaahdo sanqadhaya ee romatismka aad ku filaysay ilaahay uu ka saarayaa maskaxdaadana degenaansho fara badan ayuu siinayaa saliidda ama subagaa aad ku siilatay haddii aanu ruuxu qabin beer xanuun wuxuu samaynayaa malqacaddeennan cuntada mugeed ayuu afka ku shubanayaa uu cabbayaa habeenkii markuu sii seexanayo saliiddii ama subagii in badanna waxaa xasuusataan dhallaanka yaryar marka geedkaa loo shiilo jidhkaa loogu duugi jiray subagaana afka ayaa loo marin jiray hadday calooshu taagan tahayna qolfo iyo qoryuu ka soo ridi jiray saxaradii adkayd ilmuhuna saacaddaa marka la siiyo wuxuu seexan jiray hurdo la yaabluu seexan jiray oo nafisa oo waalidkuna ka nafisa isna uu ku nafiso saliidda afka lagu shubanayo waxa kaley faa'iido leedahay calool istaagga waa ka dawo constibationka waxaana yidhaahdaan waa ka dawo yar iyo weynba xanuunno kaloo badan oo halkan aan ku soo diyaariyeyna waa ka dawo haddii alla yidhaahdo fadhigeenna soo socda ayaan xanuunnada uu ka dawadayahay insha allah ciddii ilaahay dawo ugu darayo haddii dee tii uu ku dhimanayay ay tahay waxba daweyn maayo laakiin xanuunnada kale insha allah marka waxaan isku dayayaa inaan halkaa ka sii ambaqaadno waxaase iga dardaarana qaybta la isticmaalaya waa xididka marka qaybtaa markaad soo goosato eed ciiddii yarayd aad ka masaxdo ama aad ka maydho waad googoynaysaa waad tumaysaa markaad qallajiso sida shaahaad u isticmaali kartaa siyaabaha kaleen kuu sheegayna waad u adeegsan doontaa insha allahu tacaala waalida iyo sixirkaba ninkii ilaahay kaga furayo waa lagu daweeyaa waa inoo kulankeenna dambe haddii aan la yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان